yahay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo arbaca ay baxayso khamiis ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a al-shabaab ayaa maanta oday waayeel ah iyo laba wiil oo uu waalid u ahaa waxa ay ku dileen deegaanka iji xilli intaasi kadib uu qarxay dagaal culus oo ciidamada deegaanka ay al-shabaab kula galeen deegaankan oo hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan haddaba waxaan eegi doonnaa sababta ka dambaysa dilka dadkan isku qoyska ah waa inay ay leeyihiin beesha la yidhaahdo hawaadle meel alla meeshay ku sugan waa murtadin waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaal mar kale maanta ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka mudug kaasi oo u dhexeeya ciidamada xoogga kuwa daraawiishta galmudug iyo al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaa caawa barnaamijka ku maqli doontaan qarax sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari goob ganacsi oo ku taalla wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale dowladda soomaaliyana waxa ay ka warbixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada dalka toddobaadkii lasoo dhaafay warbixin guud ayay warbaahinta la wadaagtay qodobadaas iyo qodobadii kale in ugu soo korro intaan barnaamijkeenna aynu ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalaman ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan waa dhulkaan shariif cabdulle maxamed sheekey ayaa farsameynaya barnaamijka waa mar kale iyo xog waraysi qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiigooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay deegaanka iji oo hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maanta waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo al-shabaab khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkaasi waxaana labada dhinac khasaaraha soo gaaray ilaa iyo hadda inta la ogyahay ay gaarayaan laba iyo toban ruux tira intaasi ka badan ayay noqon karaan balse lama xaqiijin karo waxaana weli dagaalka la isku horfadhiyaa goobihii uu ka dhacay sidoo kale waxaa jira in xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay go-doonsan yihiin sida ay sheegeen qaar ka mida ah dadka deegaanka ee dagaalka kula jiro kooxda dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dad isku qoys ah al-shabaab ay ku dileen halkaasi sida la sheegana ay aanu qabiil la dagaashan dartiis ay keentay in ay u dilaan labada amaba saddexda ruux ee isku qoyska ah ayaa la sheegay in laba wiil iyo oday waayeel ah oo awowgood ahaa ay halkaasi ku disho kooxda intaasi kadibna gurmad ahaan ay ugu yimaadeen ciidamada deegaanka dagaal culus ayaa halkaasi ka dhacay oo socday kow iyo toban saacadood waxaana gabaldhici maanta gaaray ciidamo ka tirsan xoogga dalka kuwaasi oo ka garabsiinaya dadka deegaanka dagaalka ay kula jiraan al-shabaab mid ka mid ah ciidamada macabiisleyda ah amaba taliyaha ciidamada macabiisleyda ee jiinka webiga oo lagu magacaabo cabdulaahi qoryoole ayaa igaaga warbixiyey xaalka guud ee caawa iyo dagaalkii al-shabaab ay la galeen waxay kala kulmeen maanta dhacay mooye wax kale dacwada ma dhicin ayinkana godkiiay ku jiraan meel ay ka baxaani waayeen khasaaradan hadda imaadaa laba saalba ku dhufatay kayr iyo khasaare waxay meeshaas ku gaareen dacwada limaan gelin oo ma falaqeynin ma arkin dadku waaga barya aan fiirinaynaata ilaayra waa sidee goobta ay ku jiraan manoo tilmaami kartaa sawir guud adigoo na siinayo waa dhan yar oo isku kooban oo hataan fiishay shan kilomitr ama afar kilomitr oo isku weer ah ilaa imisay gaarayaan marka ragga ku jiro wallaahi sida aan ku qayaasiyo lixdan eh, continent u dhexayso haye ah. waa garta marka iyaga miyaa weerar kusoo qaada meesha ayaga kusoo qaada adeena uley oo meesha deganoo masaakiine eh. wiil yar oo sideed jir ahna waa marjiyeen wiil labay jir ahaa iyo abkookiina waa dileen kabaadi anaga gurmad ahaan meeshuu aadna iyo xaaladaas aan ka dabaqanayno dadka isku reerka ah maxaa ka jira warar ayaa sheegaya in laba wiil iyo abtigood ay gowraceen ma laba wiil iyo kuwakood waa kuwa kuu sheegaa sooma waa gartay kuwakood aaboo dhalay iyo laba wiil waa sax baday ku dileen hal wiilna waa marjiyeen wiil iyo abkow kale ambaday ah, ku dileen sababta ay u dileenna waa inay ay leeyihiin beesha la yidhaahdo xawaadle meel alla meeshay ku sugantaha waa murtadiin saasoo ah, guryigu dilayan hadda xaalka caawa waa sidee marka xaalka waa hoose saqasaqa aloolaabay jirtaa laakiin waxaan badh ah oo dhii ahaa oodama jiraan sababtoo ah diyaaradaa jiri dib uga baxo si aan idiin kale aqoonsano dibaan uga soo baxnay diyaaradaan rusheynayso markee wixii kasoo baxo subaxtiyaa la arkaya gurmadka goormay idin soo gaaray waxay noo imaadeen sagaal saac iyo bar ciidaman oo kolayo ah oo nooga imaada dhanka albaraf waa gartay intii ka horeysana intii ka horeysa wax oo dadkaare ma aana haysanin kabacdi gudoomiyaha degmada jaalaqsin imaaday marka alxamdulilah hadii gudoomiyaha degmada jaalaqsin ciidankiisii kolayada ahaa ay imaadeen kuwa albarafna ay imaadeen meeshii ciidan olosaa yimid kabacdii diyaaradda loo haween ma ciidamo kaloo deegaan ayaa idinka soo gaara ceelbaraf marka mase kuwa xooga kuwa xooga waa gartay kadib maxaa dhacay inkan eh, maba geli karin somaal eh, deglia meesha maba geli karto waa beero dhaxteeda isan dil ahaan usoo galeen markii xaalada sida u socoda ay arkeen diyaaraday dalbeeno meesha looguma geli kara yireen ah, diyaarada marka maqrib ka imaaday laba saal bay ku dhifatay dabacdina waxaa lagula dhahay subaxtii ayaa maxakuusha la fiirinayaa haddana oo diyaaradda fiirinaysa hadee dhaqdhaqaaqi jiro iyo hadee meesha ay ku baabaceen mas-uuliyiinta dowladda halaasay nagu amartay marka waa wuxuu barya arkeynaana ladhaha deegaanka markii hore ma al-shabaaba ku sugnaa marka mise weerar ay kusoo qaadeen ma weeraray kusoo qaadeen laakiin uma ayna dheerayn oo weliba dhankiisa kale ka deganaayeen dhanka kaleetana waa duuladan waxaa la sheegay in gurmad idinkaga imaan lahaa dhanka kale ee hiiraan ay godoomiyeen oo ay afcad deegaan lagu magacaabo ku godoomiyeen warkaas ma jiraa ciidanka afcad ka imaanahay waa ciidanka buulobarte ciidanka buulobartena afcad way weerareen dagaal culusaa ka dhacay sida iigu sheegay laakiin warbixinkaas kama hayo laakiin ciidanka degmada jallaqsi gurmad fiicanaan ka helnay gurmadka idinkaga imaan lahaa buuloburde xaggaasaa lagu kala jaray ha halkaasay dooniis sameeyeen aad in loo fafaahiyo oo loo dhibaatay oo xataa sida ay wararka igu soo gaarayeen laba ruux nolosha looga qabsaday waa laii sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta aad la gasheen ee ka dhacay iji ma noo tilmaami kartaa adigoo anaka anaka dhankeena soo gaara masaakiinka dhankooda dhankiina iyo dhankooda intaba gudaan ahaan dhankeena lix ruux ayaa kiiri aa kiiriyootay ilaa mm. sagaal ruuxna wuu ku dhaawacmay dhankeena dadka wax aniga aan arkay waxawaaye lix ruuxoo dhibasho ah ayaana arkay dhaawackooda lama saarin waayahay idinka dulan ahaan ayaad ku timideen idinkoo gurmad u ah dadkii ay gowraceen iyo kuwii ay marjiyeen sida aad sheegtay goorma ayay ahayd marka waktigu waa xilliga la yidhaahdo halkii todoladii abaarnimo oo subaxnimo lixda qofee idinka dhimatay ma dadka deegaanka oo keliya mase ciidamada ku jira xooga maya maya maya shacabkana macawisyo daawa hal askari ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuma jirin dhimashada waxaan ku dhaqaaqi doonaa saacadaha soo socda markii nala dhaho diyaaradda waxay duqaysay waacwada maqribkii markee biri subax ayaan aagii wax wala ku sugan inaan galno aan diyaar u nahay wataan galno diyaarada madaxweyneysu si laydin kala saaro marka dib uga naqda ayaa laydin yidhi intaas intaadan gurmadka helina ma jiraa culays xoogan oo aad dagaalka kala kulanteen si fiican si fiican si fiican si fiican nimankan meesha waxay kula jireen xub xoogan iyo dad la soo maray ilaa mm-hmm. lixdankaasna waxaa dhihi karaa afartan kamid oo qoryo oo ula soo wateen sababtaa meeshii aada farta ku fiirmaartaba in ay nooga soo da-aysay shan ama lix beelkaan baa arkayn annakana oo hubka noocaasa uu nagu yaraayo culeys xoogana marka soo food saareen ha culeys xoogana soo food saareen laakiin ilaah baa naga karabsi waa yahay eh, qiyaastii mise saacadood ayaad dagaal kula jirteen todobadii abaarnimo subaxnimo soo galnay qoraxana noogu dhacay sooma waa gartay waa kuwii laba saac oo maalmeed aan dagaalka kula jirna ayaga gurmad ma heleen marka markaad fiiriseen dagaalkayda kula jireen maya maya ayaga wax gurmad ma helin sababto ay afarta mina aan ka jirnay ugu dambeyntii baaq maxaad halkan uga diraysaa ciidamada dowladda ee xooga talisyada kala duwan iyo uh, mas-uuliyiinta dowladda mas-uuliyiinta dowladda waxaan leeyahay in ay degmada jallabsi khaasadan jiinka u baahan tahay gargaar degdeg ah oo hub iyo saad iyo daawo intaba ah eh. geedgeed ka baxay godingodin ku taal agaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno deegaanka qayacad hoostaga bacaadweyn mudug waxaa maanta ka dhaca markale dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa daraawiishta galmudug iyo al-shabaab dagaalka ayaa in muddo ah socday waxaana sidoo kaleeto halkaasi ay ciidamadu ka fuliyeen duqaymo ay la bartilmaameysanayeen xubnihii al-shabaabka ah halkaasi ku sugnaa sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug khasaare xoogan ayaa al-shabaab inay gaarsiiyeen ay sheegeen deegaanadan oo ah deegaano boholo ah amaba dhul markaa godad waaweyna ah ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey al-shabaab ay kula dagaalamayeen ciidamada xoogga oo kaashanaya kuwa daraawiishta galmudug maanta waxa ay sheegeen in si buuxda ay u qabsadeen deegaanka gayacad waa deegaanka qayacad ciidamada dowladda wasiirka amaba aan idhahde wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka galmudug cabdulaahi axmed calasow ayaa igaga warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka maanta lagula wareegay deegaanka qayacad ee mudug bismillahi raxmaan raxiim idaacadda kulmiya waa mahadsantihiin maalmahaanba iyo bilahaanba waxaa socdiya howlgalkii lagu ciribtiraya nimankii khawaarijta ahay maanta falila alxamdu waxaa soo hoyday guul weyn guushaasho oo ilaahay uuna makiniyey nimankii khawaarijta ahaay nagoo kaashanayno ciidankeenii daraawiishta galmudug iyo ciidanka milatega ahay iyo kuwa xaqu dararka ahayd iyagoo ay gacanna gacan nasiinaayeen ayaa nimankii duqayman iyo weerar la iskugu daray de waa aragteen umalayaa baraha bulshadana waa ku aragteen halkaasuu daadsan yahay shan iyo toddobaatan qofoodaa ka dhimatay walilahi alxamdu alxamdulilah guushaasa maanta soo dagaalka goorma ayuu bilowda marka maanta dagaalka subax horuu bilowday ilaa wuu soo gaaray qaybtii dambe uu soo gaaray marka hadee dagaal oo faraal lagu gubto u ahay maalmahan dagaalkaasoo kale ma dhicin laakiin guusha ilaahay oo nimankii uu naga qaalib waa ka adkaanay khasaaraha dhankooda shan iyo toddobaatan aad ka disheen ayaad noo sheegtay ma jirtaa idinka khasaare idin soo gaaray muxuuse la egyaha war dhimasho oo laba qofood iyo dhaawac yaroo aan badnayn aana soo gaaray anaga hadee wax khasaare la yidhaahdo ma lahanoo qofkii oo naga dhintana de waa qof mujaahid ahoo xaqu dirar ah qofkii dhaawacmanayntaa insha allah waxaan rajaynaynaa inuu inuu kasbado ilaahay ubaryo oo caafiyaan rajaynaynaa waan u baryaynaa waaya deegaanka qayacad xaguu hoos sawir guud naga sii kartaa halka uu ku yaalo niyahu deegaanka qayacad de wuxuu ku beegan yahay meesha laleeyahay bacadweyn halkaasuu ku beegan yahay waa deegaan baaxad weyn leh dhulka mudug waa taqaana hadee dhulka gobolka gobolada wuxuu kamid yahay gobolada ugu weyn ugu baaxadda weyn meelahaas sababta loogu bixin waayo waxay tahay meelal qarar eh meelal godud ah eh, meelal oo maxaa la yirahda waxay leedahay qaarkood xataa biyo leh dhulka wuxuu isugu jiraa meel lama degaana meel hawd ah meel togog ah eh. marka insha allah waxaan jecelnahay yaa la yihahdo mar dhow in lasoo afjaro dagaallo ayaad maalmihii lasoo dhaafay halkan kula gelayseen deegaano kale oo aad ka qabsateen ma jiraan oo qayacad marka laga reebo haddee qayacad keli maaha deegaanka uu socdaayo oo dagaaladii hadee waa arkeysa halkaas markii laga reebo oo muxuu ahay maalmihii lasoo dhaafay dagaalkaa lagu qaaday dii kale oo muxuu ahay ka xageysa way socotaa oo hal meel kama socoto oo saddex geesood oo dagaalka marka insha allah waxaan jecelnahay qaybtan kale oo ka socota galguduud iyo qaybta mudug ka socota inay soo gaaraan eh, intaan la gaarin bisha maars intaan la gaarin howlgallada qorshe idinkaga degsan ma jiraa oo waktiga ay soconayaan iyo jihooyinka aad ka qaadaysaan hadda qorsheheedna hadda waa qorshe ciidan eh, inaan idaacadda la wadaagno marna laakiin hadda la yidhaha insha allah waa arkaysaan guulaha markii la gaaraan taana kole aan aan u sheegi doona ama idinka ogaan doonta la insha allah maalmihii lasoo dhaafay waxaa laydinku eedeynaya inaad ka gaabiseen howlgallada aad al-shabaab uga saaraysaan deegaanada galmudug maxaa ka jiro wax gaabis la yihahda ma jiraan xeelo dagaalay iska aheyd hade waa taqaanaa dagaal markii la galo wuxuu yeelanaa duleelo yeelanaa muujinaa la haayey haddana barnaamijkii insha allah wuu noo dhamaaday oo waxaad dareemi kartaa asbuucan dabata la geliyey iyo see ku socoto mudug markii laga soo tago galgaduud howlgalladii aad ka wadeen maalmahan wax dhaqdhaqaaqa kama jiraan deegaano hore ay u qabseen ciidamaduna waa ka soo baxeen eh, halkaas gaabis xooggan soo lama dhihi karan oo ka jiro miyu kama jiro gaabis kama jiro oo haddaba maantaba ciidankii meesha laleeyahay galibaax ay tageen oo ay gacanta ku dhigeen mm. lala yirahdo insha allah asbuucaana waxaan rajaynaynaa ilaa elbuur in la sii dhaafo mm. taasna waa ku rajo weynahay galmudug ma jiraa adeegyo kale oo ay gaarsiisay deegaanadii laga qabsaday al-shabaab sida adeegyada aas-aasiga ah iyo inay ka hirgeliso xarumihii dowladeed maxaa ka jira mashruucyadaas ma samayseen oo ma u fidiseen dadkii al-shabaab laga dulqaaday dowlada galmudug iyo dowladda dhexaba iyagoo iskaashanayo deegaanadii laga xoreeyey nimanka khawaariijta ahaa ee shan iyo toban sano ku kor fadhiyey oo wax horumar aan gaarsiinin oo hadday tahay qur-aanka duusiyada qur-aanka aheed iyo iskuuladii iyo isbitaaladii iyo wax horumar aysan gaarsiinin maalintii laga dulqaadayba eh, wakti ugu horeeyey waa la gaarsiiyey hadday noqoto mid ay deegaanka galmudug ama wasaaradihii iyo degmooyinka ay iska abuuriyeen oo la gaarsiiyey qaybtaas mudug hadday noqoto mid oo maalinta masiibooyinka ay gaarsiisay ceebtaba zagoya ee leer haddana insha allah dal yarad kormeerka ugu horreeyana wuuna soo gaaray maalmaha ugu horeysana waxaa soo wada gaarayo barnaamijka dadkii loo xil saaray oo ahayd in degmo walba oo xor noqoto in maamulka meel saaran loo dhiso in ay gaaraan hay-adihii samafalka ahaay marka waxaasoo dhan insha allah dal yaraado qaybna way bilaabatay oo hadda hay-adda iskama tagtee waxaa ka horeeyo niman kormeera ah, kale kormeeradii way wada gaareen warbixintiina way dhamaystiran tahay waxaa un la suga keliya waxqabadka waana ku rajo insha allah ma jirtaa culeysyo inaad dareemaysaan oo ku aadan in al-shabaab ay iskugu tageen gobolada dhexe mudug iyo galgaduud awoodoodii ugu badneed ee gobolada hiiraan iyo shabeelada dhexe ee dhanka barina ay xaggaas u guurtay sidaas ka ba horta al-shabaab laba xarumood oo soomaaliya ku leeya xarunta ugu weyn galmudugay ku taalay oo halkaasay saldhigga ugu weyn hadday noqoto nimankii ajaanibka ay degnaayeen haday noqoto hubkii ugu cuslayna uu yaalay haday noqoto farsimayaqaanadii wax isku rakibi jiray ama ha noqdaan muxua qaraxyada ama ha noqdaan in baabuur aanito oo aan xabadda kariin lagu sameeyo arunta ugu weyn galmudugay ahayd marka sidaasaa keenayso inay meesha ku mxuu ahay isku aruursadaan oo ay waxoogaa loo arkay inay awood ku leeyihiin waxaa keenayo saldhigooda ugu weyn meeshuu ku yaalla weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin kuwa xoogga iyo kuwa daraawiishta galmudug deegaanada galmudug ee al-shabaab laga saaray maxaa idin kaga qorshaysan wasiir horta qorshaha ah, u yaallo dowladda federaalk iyo dowlado goboleedo idil waxay tahay meel alle meesha la horeeyo in la geeyo maamulkii adeegyadii bulshada haday noqoto caafimaadkii haday noqoto waxbarashadii haday noqoto biyihii haday noqoto korontadii haday noqoto isgaarsiintii wax alla wixii bulsho u baahneed oo aheed oo idil in la wada gaarsiiyo hadee waa dareemi kartaa meel shan iyo toban sano oo aan horumar lahayn oo horkac lahayn oo waxba aysan aalin inaan hal mar la gaarsiin karin qaarkood waxaa cilad ay ka imaan kartaa xagga wadada oo dhulkia laga yaabo inuu dacaad yahay oo gaadiidkii uusan aada meesha u tegi karin qaarkoodna waxaa suurtagal ah inay miinooyin ku aasan yihiin oo ilaa hadda laga saari laayahayo marka taasaa dib u dhacab keenaysa moogiye barnaamijkaasi xasilinteed qorshaheedana waa wadnaa horeyna ugu degsanay waayahay wasiire hadalkaaga ugu dambeeya hal iyo lab maxaad kusoo gabagabeynaysaa haddi waxaan ku baaqaa in la iskaashado nimankaas cadowga ah oo iyo diin iyo dalba aan dhexeynin in layska kaashado qofkii maqan iyo kii joogaba in loo istaago intaas aan ku baaqi lahay wasiir cabdulaahi axmed calasow sow wasiiru dowlaha amniga ee maamulka galmudug ayuu ahaa igaga warbixinayay dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka kayaxad ee gobolka mudug dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan wagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka waxa gooraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona uu idinkaga imaanayaa markana dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay howlgalladii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen ciidamada xoogga deegaano ka mid ah hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana ay sheegtay howlgalladaasi in ay ku dishay ku dhowaad laba boqol oo dagaalamo oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegtay inay fashilisay qaar ka mid a weerara ay kooxda ay kusoo qaaday fariisimaa ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanadaas dhanka kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayay sidoo kaleeto ayaa waxa uu toddobaadkan la yeeshay sida uu wasiir ka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees uu sheegayba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gudoomiyaasha degmooyinka talisyada ciidamada booliiska kuwa heer qaran iyo kuwa maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ka socdaynaba sugidda soomaaliya waxaana uu ku amray inay la yimaadaan qorshayaal ay ku sugayaan amniga caasimada muqdisho wasiir daawud awees oo warbaahinta maanta la hadlayeyna waxa uu yidhi iyadoo ay si habsamay ulu socdaan howlgallada ka dhanka khawaariijta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed qofkiiba uu hal doolar ku darsado barnaamijka difaaca dalka iyo xoraynta dalka lagu xoraynayo khawaariijta tallaabadan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo khawaariijta iyo in shacabka fursad loo siiyo inay mar kale door weyn ku yeeshaan howlgallada iyadoo awalba ay shacabku qayb ka ahaayeen howlgalladii militari ee socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdibarre ayaa isna magaalada muqdisho kulan kula yeeshay gudoonka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka taliyaasha ciidanka booliska qaranka ee kuwa gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir kulankaasi waxaa ra-iisul wasaaruhu uu ku booriyey madaxdaasi inay dardar geliyaan howlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada muqdisho lana yimaadaan qorshayaal cusub oo laga hortagaya khawaariijta nafalcaariga ah ee lagu soo jebiyey goobaha dagaalka ee gobollada kala duwan ee dalka mas-uuliyiintaasi ayaa ra-isul wasaaraha u ballanqaaday inay labanlaabi doonaan howlahooda lana imaanayaan iskaashi iyo wada shaqayn lagu xaqiijinayo in laga miro dhaliyo amniga magaalada muqdisho dhanka kale sidaad la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqidda ee ka hortaga maalgelinta argagixisada national anti money londering and combating terrorist financing committee namlek waxaa shalay taariikhdu markaheed afar iyo tobankii bishii februari ee soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo khawaariijta qodobadaasi oo toban ka koobnaa ayaa waxaan ku xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna inay sawiri faraha ka hayaan macmiil kasta oo loos furayo simkaad cusub kuwa horuu haystayna la siiyey muddo sagaashan maalmood ah in lagu diiwaangeliyo si waafaqsan qodobka shanaad sharciga ka hortaga lacagdhaqida ee maalgelinta abgixisada qodobka ugu muhiimsana waxa uu ahaa in muwaadiniinta soomaaliyeed lagu wargeliyey inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortagga lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada isla arrimaha amniga iyo la dagaalka argixisada ayaan ku jirnaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qorshaynaysaa in dib loo furo dugsigii tobabarka ciidamada korilow oo ka mid ahaa dugsiyadii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeya intii ay jireen waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil ka socota admis iyo britain oo booqday degaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonaya in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababaro qaarkoodna gudaha soomaliya lagu tababari doono hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka nisa ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hogaansamayn amarad khawaariijta ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan nisa waxay ka warraysaa in khawaariijta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale hay-adda nabadsugidda ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha khawaariijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada howlgal ciidamada sneed ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad ka tirsan khawaariijta iyadoo tiro kaleoo badan halkaasi lagu dhaawacay waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyaan cadowga ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen siddeed iyo toban khawaariij deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kawaariijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaariijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada s n a ay ku leeyihiin deegaanka sabiid dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo kabaariishta ka mida ah oo magaciisa la yidhaahdo salmaan daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin isla howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxay kabaariishta kala wareegeen degaano ku yaalla dowlad goboleedka galmudug howlgalkaasi waxaa ciidamada s n a ay ku dileen ku dhowaad konton xubnood oo ka tirsan kabaariishta arxanka daran ee al-shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar khawaariijtu ay ku soo qaadeen degaano ka mid ah gobolka jubbada hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland weerarkaasi waxaa khawaariijta looga dilay ilaa iyo toban khawaariij ah guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa khawaariijta looga dilay in ka badan laba boqoloo qof waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo afar eh, dowlad goboleed sida jubbaland koonfur galbeed eh, hirshabeelle iyo weliba eh, galmudug Eh, dhinaca kale marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu soo gebagabeeyey safar uu dhowaan ku tegay dalka talyaaniga halkaasoo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka talyaaniga wasaaraha talyaaniga waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaasi ay joogeen ay la sameeyeen wadahadallo eh, wasaarado iyo hay-ado badan oo dalka talyaaniga ka mid ah eh, waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka qaybgalay shirka ifaad oo ah urur caalami ah oo dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay oo lagu soo gebagabeeyey dalkaas talyaaniga soomaaliyan looga cafiyey deemihii lagu lahaa ee xubinimada dhinaca duulimaadyada waxaa dhowaan shirkadda diyaaradaha ee fly dubai oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo muqdisho ah ilaa iyo dubay waxaa duulimaadayaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yidhaahdo sagaalka bisha soo socota ee maarch waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib lasii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada dal ugu dambayna hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa soo dhoweysay tallaabada iyo shirkadaha isgaarsiinta ku hirgeliyeen heshiiskii isku furista adeega khadka telefoonka ay bixiyaan waxaana heshiiskaasi oo lakala saxiixday dhammaadkii hirgeliyey qayb ahaan shirkadaha kale ah hormuud somtel amtel somlink golis iyo telsom iswixitaankaani waxaa damaanad qaaday hirgelintiisa hay-adda isgaarsiinta qaranka iyadoo fulinaysa dhammaan shuruucda iyo xeer nidaamiyayaasha kusay arrintan ujeedka laga leeyahay adeegan waa sidii shacabka loogu fududayn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka loona dhiirigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha wasiirka wasaaradda warfaafinta daa-uda weys ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlgalladii ugu dambeeyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay ee ciidamada xoogga ay fuliyeen iyo sidoo kaleeto shirarkii ay dowladda soomaaliya iyo howlihii u qabsoomay toddobaadkii tegey weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeena xog waraysi qaybihii ugu dambeeya ayaan ku siisiqaynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney caynaanshihii guud markuu camal guhaadooday dagaalkuu cillaamiyey dadkii soo ciyoonkacee cirif iyo ka cirif macawisley ciil qabtaad timide ha yeeshee caloolsami kuwaan cidu ka eegaynin oo curyaamin iyo dhagar wadaan caam u aragnaaye ummaddana cidhiidriga mid uga ceyshayaa badane cirhiqii ragaadiyey bulshada lagana caal waayey caafimaad in loo helo markii caadil laga tuugay oo cududda xoog iyo shacbigu ciiska wada qaatay ayuunbay caqabad nugu noqdeen caabuq wadayaale cagwareejintoodaa nafluhu ciil u go'ayaae iska daacolnala howlgaliya ciidan iyo xooge dadkii caabbanaabay qalbiga uga cayaareene hase ku camal seegeen hadday celin karaaye mooyaane halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoon guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii ha ka caajisina waa midnimo calansurkeediie eh, mow yiri warkalmaanay waxaan ku riyooday madaxweyne xasan shiikhoo gabyaya horta marriyadaa guurowga gabay u taqaanna meeldhaho la roogsada malaaw ka nagay soomaaliyo heshiisa oo dunida la heshiisa eh. miyuu yidhi horta kalamaanay cagtii joogsa weydaa mar bay ceeb la la kulantaaye madaxweyne ma la nabi karaa war nin xil qaada eed qaadaa la yidhi hillimin ama dembinagti waabayaabanaana kollayba ninka madaxweyne ku been abuurtaa aniga iga geesisan war gaboosow muuse bixi markaad ku been abuuran jirtay maxalaal bay ku ahayd now war adugu kaftankii dhabta miyaadan kala aqoon dee ayaay waarma sidaasaad doonaysaa jeelka mandheere inaad uga badbaadid wareedhaha warka hanaga qasaninay nin baa godka jilaca uu socday aan dhegaysanee suga war kalemaanay laydinma warrami karee godka jilacuna riya laguma galee gabagii madaxweynuhu wuxuu ahaa cadaawaha dadkii loogu tegey riwaayo badan ciilay cirka iyo dhulkana ciidamada looga caawinayey carcararkii iyo faniinkii haddii cayrsha laga waayey amay beladii dib u caashaqaan ha iska celiyeen war ma galmudug buu la yaabay war calaayo kulli xaal horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo aryadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi yowme laga cabsado cidla colka degan maculuma melaga cabsado cidla colka degan maculuma abdulow horta ulmo malku absidaw war cabdulow saaxiibkaa isagoo lugaynaya miyow meel howdaho cidlaa nimanka ugu tegey war kalemaanay marar badan baadiyaha waxaa ka dhacay dad baadidoona oo xoolo ka lumeen ayagoo raadinaya waxay ka soo duldhacan meel ay nimankaani ku dhumanayaan kadibna inta qabteen oo basaas ku eedeeyeen imisay dileen war kalemaanay waxaa la yidhi mar hadduu isaba aabule shacbigu aarmigana raacay oo raggii baadda laga ururin jiray diiday amarkoodu adhaxduu allaylehe ka jabay ururkii shaydaane markay madaxdu toosh ku ifisee uunku wada eegay atorray noqdeen bahalihii aarka loo qabaye duulaan agaasiman markuu xooggu ku ekeeyey unkadkii rasaastiya markay uuradii qarisay sida ugaar shabeel aragtay bay ooda jebiyeene meelaha waxaa lagu arkaa mayd awaara lehe bilaadkii markii laga eryaday oon u baaba'ee ololaha haddii aan la dayn weynu ka adkaane eebada la dhaca duulku waa ehelunaarkiiya adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga simeehi ninna asaagii inuu addoonsado uma abuurine war kalemaanay war ma haysiine oday waa yeela oo xanuunsan oo siddeetan jir oo baadiyaa deggan iyo laba wiiloo awoowo u yahay ayay gobolka hiiraan ku dileen khawaariijtii waxaana la sheegay deegaanka ay ku dileen oo iji la yidhaahdo degmada jarlaqsi hoostaga hadda ka hor maray deegaankaas soo weerareen oo dadweynuhu hilfaa u taageen waxay lahayeena layidhi lo' badan oo deegaanka laga leeyaho meel ku xaraysneed kibirkii kashiitilingoba kuuleel banjira lingooriya weereena war gobolka mudug waxaa la soo bandhigay oday siddeetan jira ah oo qorigiisa wata oo ciidan hor socda waxaana la sheegay deegaanka inuu ku dhashay muddana ka maqnaa war maraashuu tababar u jiri wargee warka dhexgelina shabaab oo oga cararay baa la yidhi geeliisi iyo adhigiisii kadibna markii ilaahay ciidanka dawladda u keenay ayaa maadaama uu deegaanka kala yaqaanay yidhi anigaa hor kacaya hedde godka khawaarijtu ku dhumataba asagaa ka soo saarayaa la yidhi oo waa hor socdaa war odagaas waa arkay oo waxaa la yidhi laba shaqow hayaa qorigiisa asagaa wato xabadda koowaad ridaya dhulkana asagaa kala yaqaanoo ciidanka hogaaminaya axsan yaa wadani ma loo dhashaa wadani mase waa la iska dhigi karaa wadani aa la yidhi war kalmaanay war ma bariga gobolka mudug ragga bacadweyn maanta kabtaydii maaragtay ka dhacday war farxaanow cabdalla birool iyo buulo xaajimaad ka hadashid maxaa bacadweyne kaa galay naw war adiga laftaadu maad laascanood ka hadashid maxaa somalilan kaa galay war waallow somalilan war kama hayside madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhi laascaano waxaannu diraynaa odayaasha dhaqanka ciidankii ma ka saaray ka joog adiga maahe war dagaalka dagaalka hanaga kor saarinine meesha dagaalu ka socdoo shabaab ku hoogay waa bariga gobolka mudug bacadweyne aryaadhaha horta lamada dagaal farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah midna waa xaq midna waa baa caadil mid waa dagaal sokeeyo ehel walaalahoon ishureen isku dilaayaan midna waa dagaal shisheeyo cadow khawaariij la yidhaa lagula diriraayo hadda xaal la iskala soo jiraa shaqaba iskuma lehe cabdilow iska hubi shisheeyaha wiil yaabihii baa labada garab u kala dagaalamaye adhiyaa wiilkaagoo khawaariij kaa raacay haddaad aragto ha soo dhowaysan shisheeyow kaa yahay war kalamaanay waxaa la yidhi wax dhanbay halaageen bulshada koo xabaarani wax dhanbay hoyaad iyo harsimo horumar diideen wax dhanbay xiq iyo cil bulshada hugantallaabtiiye huwan ciidamaa iyo hareereeye markii shacab hareereeye halhaleel markii loogu kacay hageeray waa ceebe hulli waa shabaabkii in badan beenta hay jiray halgankiinna wada guusha waa ku harsa doontaane waar walla weynay war ma haysiine dagaalkii laascanood waa lagu guulaystay aga war ma muuse handaraabay warwarkii isimada maa dhaqan galay habad joojintiya rumowtay badaandigaha maa laga dhigay madaxweynaha puntland deni miyaa booqday war madaxweynihii hore farmaajo somalilan ku eedaynaysay inuu taageeraye ma ku guulaystay warma cabdimudooba gacanta lagu dhigay dee wallaweynay waxban ilima sheegi karo dadka dadka waalaa tihiine dagaalkii laascaanood madaxweynuu dhalay waxaana iscaleema saaray ganacsade maxamed jabutaawi <laughs> war cabdinuur darmaan miyuu iska bareejeey boowe buntland ma og war madaxweyne maxamed jabuutaawiyo markuu isku caana shubay khudbad jeediyey wuxuu yidhi anigu madaxweynaha somalilan muuse biixi waa ka fiicanahay war ma askartu uga horreeyey warwarka ha iga dhexgeline wuxuu yidhi anigu dad nool baan rabaa inaan xukumo muusena wuxuu rabaa inuu xabaalaha u taliyo hooyada bari ka ooyaysiiyo tagalbeed ka ooyaysana muuse waa dushiisa war hadduu madaxweyne noqday muxuu muuse ka rabaa war madaxweynaha isdoorta maxamed jabuutaawe wuxuu sheegay halka sartu ka quruntay wuxuuna yidhi muusow waa adigii ganacsiga jaadka laascaanood ku wareejiyey wiilkaad adeerka u tahay caanakallis waad aragta waxay dhashay marka halkaa waxaa iga caddaatay dagaalka dhan ee laascaanood ka dhacaya asalkiisu inuu yahay jaadkii laga joojiyey maxamed jabuutaawe dagaalka ka taagan allaha damiye xamarjajab iyo xamarweynan hadda soo marayo ciilan bistay ahay naw waar miyaad ku kuftay arwarkahayga dhex gelina horta bajaajlayda xaa laga rabaa jidkii haddana lagu hiyey aryaajid xiri kuuroone horta xaa loo dilaa war cabdulow taliyaha cusub ee ciidamada booliska waa ka digay in la dilo bajaajilayda hadda ka digay haddaa la dilaye war yaab waa ciidanka may ka go'aansan ino bajaajlaydana ebarkasiyaan war ciddii tiirka calafu u gala miyaad adigu ka celi kartaa war calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday taliyaha cusub ee booliskuna sheegay sheegay qofkii qof dilay in la dilayo war taasiyadee ha tallunku fadhiya inoo fuliyaan war ninkii dilay ma la qabtay war taliyaha boolisku waxau yidhi haddau fakada waxaa loo heestaa taliyihiisa iyo kuwii la joogay war askar badanoo intay shacab dileen tirka la geeyey waa arkayeene maxaa ku dhacay midaame dhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii war kalamaanay waxaa la yidhi ayagoo midmidahoon lahayn miriyo xoogtoona mooryaan qawaariijahoo joogtay minankeenna oo inay jid miinayso iyo dhagar maleegaysa oo wada magaad wadamagaad oo qaycad laga meershay bacadweyne maantana haddii loogu muruq sheegtay oo saaka muunaydii hore mootar la cunsiiyey kumaan doos la soo miiray iyo macawisleydeenni yaa maraajaleeciyo ku helay midixi geesoode wax la sii majiiriyo waxay meyd ka tegayeenba magaaladii in bari laga marshaan ugu maqaala hooyoyla'aanta adduunyadu hubaashi haliskama fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo

dhulkaan fahamnay dadkiis aaminaa samsoocan baan ahay eebow allahayo adiguna nagtaageer ilaah ajeel durba ayniga saageen barbaay dhaafnay damsuucan baa dhahay eebow adiguna na taagi ilaahu e